يا ويحهم ماذا جنوا وتأفكوا وأتوا بقول الجاهل الفتان ورأيت منهم أرعنا يدعو إلى سحر يحل به لدى الكهان macdan qubata hawshoon la qaban qaadow adigaa leh marka waxaan ka wadaa rag fara badanoo qaadcuni markay biyuhu dhaqsa uga daataan yuu ku macnaynin sixir laguu dhigay waayaan adiga soojadaada laydinkala dhex dhigay ma ahaane adigaa sixir isku ah gacantaada ku dilaysa lacagtaadii baa ku dilaysa gurigaagii burburinaysa yaa qowmanaa hubbuu linasri ilaahikum wanabiyikum washariicati alixsaani acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين إخوتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa silsiladdii taxanaha ahayd ee aynu ku daba joognay taxdiir asaxr sidii looga digi lahaa sixirka ee loo fahmi lahaa xeelooyinkooda iyo khiyaamadooda iyo jaraa'imta iyo aathaamta iyo dunuubta ay ummadda ka gelayaan qofka mu'minkiina ugaga sugnaan lahaa calaa bayina inuu cilmigaas si bayino ah oo cad inuu uga sooci karo cilmiyada kale si aan loogu khiyaamaynin ama aanu uguba dhicin isagu waxaynu maraynay halka aynu nidhi waxaynu u daadegaynaa calaamadaha sixirka halkaasay inoo joogtay marka aynu calaamadaha sixirka ka hadlayno waxay inoola gelaysaa marka hore inaynu wax yar ka bidhaamino qaababka iyo siyaabaha loo qaybiyo ama laysu raacraaciyo noocyada sixirka halkaa waxaa inooga soo bixi doona meelaha qaarkood calaamado sixirku leeyahay qofka masxuurka ah oo sixranna uu fahmi karo calaamadaasu inay tahay calaamad sixir sixirka markay qaybinayaan wejiyaal badan bay ka fiiriyaan dhinacyo badanna way ka eegaan mar waxaa loo qiimeeyaa oo ay ku qaybiyaan nooca khaadimka ah ee sixirkan loo adeegsanayo oo aan ka wado jinka la isticmaalayo ee oberationkan fulinaya nooca uu yahay mar waa loo qaybiyaa waxaynu soo wadnaba waxaynu isla ogaanay ma jiro saaxir aan adeegsanaynin shaydaan hadduu saaxir yahay laasim waa inuu ku lifaaqan yahay oo kusid ku sidkan yahay nooc shaydaan ah eh marka kuwan sixirka adeegsanaya junuudda la shaqaynaysa ayaa la qaybiyaa oo waxay u qaybiyaan laba qaybood oo casharadeennii hore oo inagii ka warannay junuuddan la adeegsanayo ama shayaadiintan la isticmaalayo ee lagu howlgelayo ee saaxirku uu dirayo mid waxaa la yidhaahdaa khaadim waa adeege waa coobaratiinka fulinaya ee ruuxan toos ula xidhiidhaya khaadim baa laydhaa midna waxaa laydhaa xaaris oo sixirkii lasoo qabtay si aanu u burin ayuu ilaaliye u yahay haddaba khaadimkan la adeegsanayo markay qaybinayaan mid waxay yidhaahdaan sixru alculuwi midna waxay yidhaahdeen sixru sufli sixru lculuwi iyo sixru sufli af soomaali ahaan waxaa mar la adeegsanayaa mawjadaha sare ama eh, shayaadiinta heerka sare ah marna waxaa la adeegsanayaa shayaadiinta ciyaalo suuqa ahoo safaafilada ah oo liita laakiin marka sixiroolayaashu ay iyagu cabirayaan kuuguma sheegayaan waxa la adeegsanayo ee culuwiga ah inuu shayaatiin yahay kuuguma sheegayaana waxay u yidhaahdaan marna malaa'ig baa la adeegsanayaa marna jin baa la adeegsanayaa marka malaa'ig la adeegsanayo sixirkaa waxaa la odhanayaa bay yidhaahdeen sixra alculuw marka sufli la leeyahayna waxaa la adeegsanaya waa shayaatiin iyo jin faasiqiin ah labadaa nooc bay iyagu u dhigaan laakiin isku wada duub oo hadduu culuwi yahay iyo hadduu sufli yahayba labaduba waa uun shayaadiin weeye wax malaa'iga ah oo makhluuq caasi ah oo aatim ahoo dembiilaha u adeegtaa ma jirto waynu isla soo aragnay mar kale culuwiga iyo sufliga si kaley u macneeyaan oo waxay idhaahdaan wixii wanaag iyo islaax iyo looga gol leeyahay khayr waxaa la yidhaha sixra alculuwi wixii dhib iyo hawl iyo shar iyo cudur iyo balaayo looga gol leeyahay oo loo adeegsanayana sufli baa la yidhaahdaa bay yidhaahdeen marka qaabka ay u qaybinayaan waa marka la eegayo nooca khaadimka la isticmaalayo nooca khaadimka ah ee meeshan howlgalka ka samaynaya kuu yahay marka la eegayo qaabkaasaa la ysu raaciyaa marna waxay u qaybiyaan sababta loo adeegsanayo sixirkan iyo maqsuudkiisa waa mar labaad markay qaybinayaan marka waxay u qaybiyaan qaabkaana saddex bay u dhigaan maqsuudka iyo ujeeddada ka dambaysa marka la eego waxay odhanayaan sixra alaswad iyo sixra alaxmar iyo sixra alabyad saddexdaa nooc bay ku magacaabaan oo fannigaa ciddii gudagasha mar walba erayadaasi way ka hor imanayaan sixr alaswad iyo sixr alaxmar iyo sixr alabyad marka la weydiiyo maxaa uga jeedaan sixr alaswad waxay yidhaahdaan waa sixirka loo isticmaalo wixii uun hadime iyo dhib iyo hawl iyo dil ah iyo dhac wixii la kharibayo sixirka loo isticmaalo istilaaxaasaanu isticmaalnaa abyadkana wixii wanaaga maalan laba qof oo laysu soo dhaweynayo iyo qof maxaanku idhaha balag loo samaynayo oo arsaaqda loo furayo ama qof maqan oo laga wardoonayo iyo roob haddii allaydhaa la hilaadinayo wixii uu masaalixi ku jirto xaggooda markay ka eegaan sixirka loo adeegsadana waxaa laydhaha abyad sixirka laba aflaha ah ee shar iyo khayrba loo adeegsan karona waxaa la yidhaahdaa bay yidhahdeen sixr alaxmar marka saddexdaa nooc bay marna isu raaciyaan marna sixirka angalka la yska taagayo iyo xagasha la yska taagayo ee waxay noqonaysaa sixirkan la isticmaalaya xukum ahaan muxuu qaadanayaa culimada fiqhiga iyo shareecada markay sixirka qaybinayaan xukumkiisa labay u qaybiyaan sixir shirki iyo gaalnimo qofka ku ridaya iyo sixir kabiire iyo dembi weyn qofka ku ridaya oo markaynu ka soo warramayna casharadeennii hore sixirka ishraagga iyo gaalnimada sababa iyo sixirka kabiirada iyo dembiga weyn qaybteeda raacaya waataynu ka soo hadalnay marna sidaasaa loo qaybiyaa marna waxaa la yska taagaa maahiyadiisa iyo kunhadiisa iyo wuxuu yahay sixirkani nooca uu yahay xaqiiqadiisa iyo inuu khayaal yahay marka jiritaankiisa sixirkan jiritaankiisa laba nooc bay markaana u qaybiyaan sixri xaqiiqiya iyo sixri khayaaliya bay yidhaahdaan yukhayalu ilayhi min sixrihim annahaa tasca oo midna waa mid waxaan dhacaya xaqiiqo ahaan uu u jiro maalan qof baa loogu talagalay in xanuun lagu rido sixirkiina wuu adeegay xanuunkii lala rabay wuu asiibay waa sixir xaqiiqo ahaan u jiro xanuunkana waa xanuun la taaban karo marna waa khayaal oo shaygii lagu lagu tusayey weji aanu lahayn baa indhahaagii looga dhigaya sidii sixirkii qolyihii maxaanku idhahdaa fircawn ee dhinaciisa ka soo jeeday markay nebiyullaahi muuse calayhi salaatu wasalaam ay rabeen inay ku cajsigeliyaan sixirka noocaa marka loo isticmaalayo inuu yahay indhasarcaad khayaali oo shacwado ah iyo inuu yahay sixir la taaban karo dhibaatadiisii iyo waxyeeladiisii markaana sidaasaa loo qaybiyaa marna waxaa loo qaybiyaa raadka uu ruuxa ku yeelanayo ruuxan la sixray raadka uu ku reebayo ayaa marna laga fiiriyaa waana ka ugu badan ee casharkeenna caawa badankiisa iyo casharada soo socday inuu qayb inaga qaato laga yaabo marka xukumkiisa waan ka soo hadallay maahiyadiisana waan ka soo hadallay sixirka xaqiiqadiisa iyo khayaalkiisa inuu qaybsamo kuwan kale ee hadday tahay khadamada iyo aswadka iyo nidaamkaana wuxuu soo hoosgelayaa ta'hiirka iyo waxyeelada iyo raadka uu qofka ku yeelanayo sixirkii lasoo diray ama sixirkii la wakaakibay marka wuu badan yahay noocani ta'hiirka uu qofka ku sameynayo sixirku aad buu u tiro badan yahay wax lasoo afmeeri karo oo tiro lagu koobi karana ma aha waana caalam dhan oo baxran laa saaxila lah waana kitaabka ay reer bani israa'iil ku beddesheen kitaabkii ilaahay nabaduu kitaab allahi waraa'a duhuurihim watabacuu maa tatlu shayaadiinu calaa mulki sulaymaan kitaabkii rabbi kitaabkay ku beddesheen baa sixir ah marka cilmiga sixirka iyo nidaamkiisu waa bad aan laga soo gayoonaynin oo aan gunteeda iyo qarci caqrigeeda la gaari karayn waxaanse isleeyahay bal soo koobuun inaha aad aragteen ama yaala sida badan dhacda inaan ku soo ururino oo weliba halhal isu dul taagno si aad u fahamtaan qaabka uu yahay iyo maxaanku idhaha calaamadihiisa marka waxaynu ka tilmaami doonnaa haddii ilaahay yidhaahdo sixirka raadayntiisa ta'hiir baa la yidhaha ta'hiir asixir sixirku siduu wax u raadeeyo ama maqsadka loo sameeyey iyo inuu raadkuu dhiga la rabo inta noocuu u qaybsamo kow iyo toban qaybood ayaynu isdultaagi doonaa haddii rabbi weyna inoo qadaro midka ugu horeeya waxay yidhaahdaan sixra tafriiq waan ka hadli doonaa midna waxaa la yidhahdaa tafriiqu bimacnaa waa waxbaa la kala eryayaa ama laba saaxiib ha la kala eryayo ama laba zawj oo isqabay ha la kala eryayo ama dad shirko ahaayoo wadaagsami jiray ha la kala eryayo ama ilmo iyo waalidkii ha la kala erayo soo mayse wixii uun loo adeegsado laba isjecel in lagu kala eriyo tafriiq baa la yidhaa midna waxaa la yidhaahdaa nasiif waa sixir loo adeegsado qofka in dhiig fur dhiigbax lagu sameeyo siyaabo badan buu markaa ku iman karaa mawduuciisa iyo meeshiisa markaan gaadhnaan ka hadlaynaa nasiifna waxa weeye waa dhiigbax waa ka saddexaade sixra almaxabba waxay yidhaahdaan oo laba ruux oo aan is-ogolayn ama aan is-rabin ama hal iyo nirigteedu isdiiday ama hal lagu tolayo nirig aanay dhalin ama sac haddii allayidhaha la ogolaysiinayo neef aanay dhalin adu waxuun lays ogolaysiinayaabaa loo isticmaalaa maaha insaanku keliya uma isticmaalaan xataa sixirkooda ilaa xayawaankay u gudbiyaan oo in badan waxaa maqasheen nin la leeyahay wuxuu cabbay taxaliil awr loo dhigay taxaliil awr loo dhigay ayuu cabbay awrkiibaa wuxuu awoodi kari waayey halihii lagu daray inuu hawshii ka fuliyo dabadeedna waxaa loo samaynayaa nooc sixir ah oo aanu ka fadhiisanaynba dabadeedna halihii sidaasuu haddii alla yidhaha ku howlgelayaa marka waa idinkii in badan maqlay ninkaasu wuxuu maxaan ku dhaha cabbay taxliil awr loo dhigo markaasaan dumarka lagaba karayn hadduu ishaba ka qaado <laughs> waa in silsilad lagaga xidha meel allaaliya meeshay joogto waa waa ku ordaya marka sixir almaxabana meelo badan bay geliyaan ilaa xayawaanaadkay ku isticmaalaan waa sixirka saddexaad waan ka warrami doonnaa insha allahu xaaladihiisa sixir baa jira isna la yidhaahdo sixir takhyiil qofka ayaa waxyaalo sarcaada ayaa la rabaa in la tuso sidiisaynu isu dultaagi doonnaa haddii alla yidhaahdo sixirka shanaadaynu ka hadli doonno wuxuu noqon doonaa sixir aljunuun sixirka waalida midbaa isna waxaa la yidhaha ka lixaad sixr ataqwiif waatarhiib qofka ayaa la cabsi gelin oo la argagax gelinaya qaabka uu dhacana waan ka hadlaynaa sixra alkhumuul qofka ayaa laga dhigayaa qof habad ah oo baarid ah oo aan xarakaadba lahayn sixra almarad sixir baa jira loo adeegsado noocyada maradka kala duwan inuu maali karo ama qofka loogu ekaysiinayo inuu kansar qabo inuu aydhis qabo inuu tb qabo in noocyo badan kasa tobnaad waxa weeyaan in ka hadli doonaa sixra tactiili zawaaj in ruuxii laga hor joogsado rag iyo dumar midkuu doonaba ha ahaadee inuu guursadaba mid baa isna jiro aan ka hadli doono oo la yidhaahdo sixra alhawaatif oo qofka sanqadh iyo hadallo aan dadka kala maqlayn ayaa lagu furayaa mawjado gaara iyo idaacado gaara loo furaya marka inta adii laydhaah aan ka gaadhi karno noocyada sixirka ta'iirka uu sameeyo intaasaan hadii alla idhaahdo wixii aan ka fahmno aan ka tilmaami doonaa waxaan ku bilaabi doonaa haddii alla idhaahdo sixra tafriiq sixirka laydha wa huwa almusamaa asarf oo saad ah sixra sarfina waa la ydhaahdaa sarf ruuxii sii jeeday baa lasoo jeedinayaa qalbigii sii jeeday baa lasoo jeedinayaa qalbigii tafriiq baan u jeedaa sarfi baa la qalbigii ku jeclaa ayaa lasii lasii jeedinaya sarfi waa leexin isrif waa leexi marka sixra sarfina waa la ydhaha waa sixirkii leexintaoo qalbi ikhtiyaarkiisa markuu u shaqaynayo aan xorriyadda laga qaadin doorashadiisii raadinayabaa laga sarfinayaa meel kalea loo leexinaya iyaalaa waxaa loo isticmaalaa litafriiqi bayna asawjayn in lagu kala kaxeeyo laba ruux oo isqaba aw sadiiqayn ama laba saaxiib oo lilaahiya aw shariikayn ama laba ruux oo waxwada leh oo shiraaka ka dhaxayso iyo wixii la mida aw ibnun waa abiih aw bintun waa ummih ummiha in wiil iyo aabbihii iyo inan iyo hooyadeed la ysku diro oo la kala jeediyo oo ay dab iyo isku noqdaanuun biyo dab iyo dhagax la yskaga dhigo waxaa la yidhaahdaa nooca sixra tafriiq baa la yidhaha waana sixirka xaqiiqatan qur kariimkiihu uu tilmaamay jiritaankiisa oo ilaahay qur-aankiisa ku yidhi suurat albaqara aayadda laba laba fayatacallamuuna minhumaa maa yufariquuna bayna almar'i wa zawjih wamaa hum bidaariina bihi min axadin ilaa biidni illaah sixir kasta oo lasoo maxaan diraa sida uu saaxirku la rabo ma noqoto boqolkiiba sagaal iyo sagaashan yoolka uu rabo iyo halka uu tooganayo wuu la waayaa saaxirku nooca uu ugu talagalay waxaan ahayna wuu isu rogaa ilaahay baana qur-aankiisa ku sheegay walaa yuflixu saaxiru xaydu ataa taasi waxay u tahay damaanad qaad muslimiinta inaanay ka baqanin saaxirka sababtoo ah saaxirku haddii sixir kastuu wakaakibo ama uu xidhaa sidii loogu talagalay uu noqonayo axadba kama reebeen haddaad aragto ruux saaxir ah xiqdi iyo cadaawad iyo xasad baa qalbigiisa ka buuxa nim aan xaaqid ahayn oon xaasid ahayn saaxir maba noqdo markaa saaxir xaasidihina waxbaba ma reebi ma reebeen adduunyada dunida oo dhan inuu dhammeeyaabuu rabi lahaa laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala dayr adag buu uga dhigay khalaa'iqda ta'hiirka sixirka marka nooca tafriiqa la yidhaahdo aad bay u adeegsadaan sixiroolayaashu waana noocyada ugu culus weeye waana noocyada haddii ay ku guulaystaan ibliiska ugu weyni uu darajaadka ku siiyo khaadimkii waxaan ka shaqaynayay nooca tafriiqa la yidhaahdo si gaara buu u tixgeliyaa alibliis alkabiir racnatullaahi calayhi odayga carshigu uu dul yaallo badda ee shaydaankii weynaa ee ay nebiyulaahi aadam isa soo gaadheen calayhi salaatu wasalaam obreyshinada uu ugu jecel yahay in la fuliyo ee uu derajada ku bixiyo waxaa ugu horeeya waa tafriiq xadiid saxiixa ah oo rasuulkeenna ka sugnaaday salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu ku tilmaamay inna ibliisa yadacu carshahu cala almaa cadowga ibliis la yidhaahdaa wuxuu ka maamulaa dowladdiisa carshi u saaran biyo dushood uma yabcahu saraayaahu dabadeedna guutooyinka ama gaadooyinka ayuu dirsadaa fa adnaahum minhu mansilatan qofka yacni jinka uu ugu soo dhoweyn badan yahay acdamuhum fitnatan waa ka ugu dhibta badan gaadhsiiya muslimiintii bini aadmigaba dhibbo dhibbay ka ka weyn tahay kii geysta ayuu darajooyin siiyaa oo uu jecel yahay odaygaa weyne sida xadiidka ku cad yowmiyan wuxuu ka qaataa warbixin buu ka qaataa ciidamadiisa junuudda uu kala diray iyo saraayaadka uu diray iyo gaadooyinka uu diray yowmiyan buu warbixin uga qaadanayaa waa kow wuxuu rasuulkeenu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam yajiiءu axaduhum fayaquul jimankii la diray mid ka midabaa imanaya isaga oo warbixin siinaya odaygaa maxaan ku idhaa shaydaanka lacnatullaahi calayh fayaquul warbixintiisii wuxuu odhanayaa facaltu kada wa kada sidaasaan soo sameeyey sidaasaan soo sameeyey markaasuu odaygu ugu jawaabaa fayaquulu maa sanacta shay-an waxba maad qaala wuxuu markaa rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam uma yajii'u axaduhum fayaquul mid baa isna faylka ku jiro oo markay tookadiisa noqotaba wuxuu odhanayaa maa taraktuhu xataa faraqtu baynahu wa bayna imra'atihi waan dadaalay waan dadaalay kama aanan zuulin ilaa aan labadoodii kala furay zawjkiiyo zawjadii jeeroon kala furo kama aanan caajisin qaala rasuulu llahi sal allau aleh wasalam nebigu deedna wuxuu yidhi fayudniihi minhu kaas ayuu odhanayaa ii soo dhowow wayaquulu markaasoo odhanaya anta anta kaan adigaa kaa rabay ah adigaa igu bannaan adigaa igu bannaan buu odhanaya haadaa huwa atafriiq waxaana ilaahay inooga warramay subxaanahu wa tacaala maqaasidda ugu waaweyn ee shaydaanku leeyahay inay tahay inuu bini aadmiga cadaawad iyo baqdaa uu ku dhex beero qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi innamaa yuriidu shayطaanu an yuuqica baynakum alcadaawata waalbaqdaa maqsadka ugu weyn ee ibliisku leeyahayba waxa weeye inaan dabla kala qaadan ruuxna ruux u tallaabin reerna reer aanu haddii alla yidhaahdo u gurmanin maqsadka uu leeyahay hebel igadda iyo hebel ha isoo marinin taasay isaga ugu jirtaa dantu taasaa dantiisu ku jirta oo haddii alla ydhaa uga faa'iidaysan karaa labadaa ruux markay caloobaan xambaa imanaysa cadaawad kalaa imanaysa in cadowga iyo gaalada la isu dhiiboo laysu khudlaaniyaa imanaysa in mararka qaarkood dilba la ysu xalaashado ayaa imanaysa oo dhagare ay timaaddo laba ruuxoo isjecelday isma dilaan laba ruuxoo isjeceli isma xantaan laba ruuxoo isjeceli isma maxaanku idhahdaa isma lugooyaan marka dunuubta bini-aadmigu kala gelayo oo dhani waxay daba taallaa marka hore labadan ruux in la collaysiiyo saasaa markaa dunuubtu isu daba taallaa sidaa darteed baa wuxuu yoolka ugu weyn ka dhigtay ibliis an yuuqica baynakum alcadaawata waalbaqdaa innamaa waa aadaat alxasri wey wax kala ma raba ibliisku aan ka ahayn an yuuqica baynakum alcadaawata waalbaqdaa xataa markaa khamriga cabaysaan iyo markaa khamaarka cayaaraysaan meelaha uu ka faa'iidaystay cadaawaddu ka bilaabanto ayuu ka mid yahay waa kow haddaba sixirkan sixira tafriiq la yidhaahdo wajiyo badan buu yeelan karaa sixra tafriiq wejiyo badan buu yeelan karaa oo iblaysku intuu dhegta kuu saaro naagtaada furku odhan maayo ama iskaga ku odhan maayo laakiin waa inuu sabab sameeyaa sabab labadan ruux ay ku kala niyad jabaan wadiiqooyin buu raacayaa waa fuurbo bahal caqli badan weeye oo ku tafanuna ilaah iyo nebiyullaahi aadam sidii bini aadmin loo ambin lahaa kam sana kam cumr imise sannadood buu soo shaqaynayay oo qof walba faylkiisu meel ugu jiraa iyo asbaabtii lagu ambiyey iyo sidii u adeegsaday malaf baa yaal marka qofkii loo awood waayo malafkaasaa la eegaya war hebelkiia isku dabeecadda ahaayeen sidee baynu uga adkaanay malafkii baa lagu baadhayaa oo ninkaasi halkaa iyo halkaasu goldaloole ka leeyahay hebelkii caynka ahaa sidii loo ambiyey dariiqa ha la raaco ninkaasi wuxuu jecel yahay khamriga khamriga umiisa miisa ninkaasi wuxuu jecel yahay e, zinada sinada haddii allaydha ku halleeya ninkaasi waxaasu wixii qofka muyuulkiisa iyo xiisihiisa ayaa la daraasaynayaa dabadeedna tii loo marayaa ee inuu intuu isa soo kaa hortaago ama suuraddiisa aad aragto ama sawdkiisa aad maqasho toos uu kugu diro qofka uu doonayo ma dhacayso waa inuu dariiqyo kale uu kuu maraa marka uu laba ruux kala dilayo maalan marka uu sawj iyo sawjadiisa kala dilayo waxyaalahu adeegsada ee sixirkiisa ka mida waxaa ka mid a ama tasarufaadkiisa iyo xeeladihiisa sixir baa jira sixirkaasna waxaa la yidhahaa sixra rabt sixra rabti baa la yidhaha midna xasuuso oo insaanka bini aadmigoo keliyihi sixirka ma sameeyaan xataa shayaaiin laftoodaa sixir qaarkood sameeyaan oo sixiroolayaashaasi ay bini aadmiga u adeegsadaan markaa sixra la yidhaha sixra rabt ayay labada qofa isqaba u adeegsadaan sixra rabdigana waxaa looga jeedaa labadii ruux baa la kala xidhayaa sawjkii iyo sawjadii ayaa la kala hor joogsanayaa qaabka loo kala hor joogsanayaana walahu suwarun cadiida intaasoo wej oo kala duwan baa loo adeegsanayaa maalan ka an ya'khuda alrajul alrajula can sawjatih waxaa dhici karta inuu ka xidhxidho oo uu ka qabto zawjka sawjadiisii inuu raalli gelin karo laa yastatiicu jimaacaha oo awoodba u waayo haweentiisii inuu u tooga qumiyo ama muraadkii laga lahaa ee laysu guursaday maqsadkeedii la gaadho haddaba qaabka uu uga xidhayaa waa qaabkee inuu qofkii zawjkii inuu xanibo oo sixro rabdi ku sameeyo sixro rabtigiiba haddana wasiilooyin badan oo midba halkuu u nugul yahay ayuu ka marayaa waa sidee waxa weeyaan ragga qaarkood wuxuu ku ridayaa maradulcinna cinna cinna wax la yidhaha buu ku ridayaa oo maalan sawjkii markuu xaggii ooridiisa u dhaqaaqaba wixiiba uu iska waayayaa hudbo yarunbuu noqonayaa oo jilicsan oo aan naf lahayn hadduu xaggaa uga noqdo awood wuu leeyahay hadduu naago kale uu maalan uu arko wuu libaaxyeynayaa laakiin markay tii ilaahay u xalaaleeyey ay taagan tahay oo xaggeeda uu u dhaqaaqo markaasun markaasunbaabuu iska waayaya cinnaa la ydhaahdaa waxaa kalou sameeyaa ninkii awoodba wuu leeyahay maalan laakiin camaliyaddii marka uu gudagal is yidhaahdo ayaa obratinkii isagoon meel laba gaadhin ayuu gaadhigii meel dhexe kaga qarxayaa meel dhexe ayaa kaga qarxayaa iyadiina waa dareen geliyey wax allaaliya waxuu qabtayna ma jiro ciladaha noocaas oo kale ah sixirkoo keliya ma keenee balwadaha qaarkoodna way keenaan sida qaadka oo kale macdan qubata hawshoon la qaban qaadow adigaa leh marka waxaan ka wadaa rag fara badanoo qaad cuni markay biyuhu dhaqsa uga daataan yuu ku macnaynin sixir laguu dhigay waayaan adiga soojadaada laydinkala dhex dhigay ma ahaane adigaa sixir isku ah gacantaada ku dilaysa lacagtaadii baa ku dilaysa gurigaagii burburinaysa marka waxaa la yidhaahdaa surcat lqadfina waa la yidhaahdaa surcat linzaalna waa la yidhaahdaa wuxuu samaynayaa inuu biyihii dhaqso uga soo qubo dabadeedna muddo marka la isu sabro aakhirkiid waxa la odhanayaa aynu kala danaysanno waxaa kaloo dhici karta si macnawiyaba inuu ula dagaalamo oo dareenkii nafsigaba meesha uu ka qaado dareenkii laysu yacnii uu u muraadiba lahaa ah haweentiisa uu meesha ka saaro sannado hadday gaadho aanu xaggeedaba u salaamo naqsanayn si kaluu yeeli karaa inuu haweentiisa marka uu ninku eegaba suurad foolxun oo aan la eegi karaynin uu ka soo horraysiiyo wejigii gabadha ayaa wuxuu u gelinayaa khaakh waxaan iminka sameeyaan oo kale ayuu wejigii gabadhowga iyadu isma dareemayso oo dee heble isu haysataa isaguna hebladan ka soo horjeeda tiisii buu moodayaa laakiin weji xun oo qubxiya oo aan la eegi karaynin mar allaalii markuu saa u daymoodaba markiiba ka sii jeedsanayaa ama wuxuu samaynayaa labadooda dhexdooda wuxuu ku furayaa haddii al sbrey wax qadhmuun oo uu isleeyahay naagtu ka soo uraya warniyo gabadhii umaba dhowaan karayo afkeedii baa qarhmoonbu ka odhanaya <laughs> niyo malaa maba cadayot waana been waa nooc tafriiqahoo iyadii waa caadi khalqiga kaloo dhan caadi bay u tahay laakiin labadii isqabay markay yimaadaan isagii wuxuu ma wuxuu urinayaa un hadday uunsigay doonto shidato maa yu-adirha waxaa ka soo uraya uun waxaanu isagu markaa raalli ka ahayn taa cakiskeedana gabadha wuu u samayn karaa oo xagga gabadha wuu ka soo mari karaayoo mar allaaliya markay gabadhu ninkii aragto ayuunbay leedahay oday gaboobay gaboobay unbuu u egyahayo <clears throat> aanan naftaba siin karayn waxaan la daawan karayn buu u egyahay <clears throat> ama waxaa iiga soo uraya wax qadhmuun oo aanan u adkaysan karayn labada darafba hadba kuu doono ayuu farsamadaa ku isticmaalaa waana nooc tafriiqa ka mid ah ee iska ogaada in xaqiiqadeeda markaa laga gungaadho ayay u badan yacni u baahan tahay mid kale waxaa jirta labada darafba mid ahaan ama labadoodaba wuxuu ku abuurayaa eh, hinaase khayr caadiya hinaase aan ad yacni xad lahayn ama inanta ama inanka na halkan yaa candhuufta ku tufay iyo raadkan yaa mariyey iyo yaa hadlayey iyo sanqar baan maqlayey iyo waad qoyan tahay iyo caynkan iyo caynkan iyo caynkan wax noocaasoo miidhana buu ku furayaa waa kiiro iyo hinaaso khayra caadiya dumarkana wuu ku furayaayo telefoonka naagta kula soo hadasha maxay ahayd tanaad caynkan samaysa maxay ahayd tan kula soo hadashaa maxay ahayd tii shalay aad la taagnayd maxay ah wax noocaasahoo yacni khiiro xaddhaaf ah iyo hinaaso xad dhaafa noocaana wuu u adeegsadaa labada ruux ee isqaba laftooda waxaa kaloo dhici karta labadan ruux mid ahaan marka uu ka fogaado kii kale nafis buu dareemayaa mar allaaliyo markay qolka isugu soo galaanna diiqad baa qabsanaysa laabtaa culays badani ka fuulayaa waxa keliyay ku gam'ayaan mid ahaantood ku haya sixirku inuu qol cidlaa iska seexdo hadday kala durkaan way nafisayaan hadday isu soo dhowaadaanna diiqad aan xad lahayn bay kala helayaan ama midkood helayaa muddo markay isu sabraanna waa insaan oo sabirku wuu dhammaadaa waxaa kaloo dhacda mararka qaarkood labadii ruux oo israba oo is-ogol oo aan uri dhexdooda oolayn oo muuqoodii aanu bedelayn oo wax cidhiidhi aan la dareemaynin ayaa mar allaalihi markay isu muraadaan ayuunbuu albaabkii xidhayaaba gawaan cidla ah ka dhigayaa meel diri ah markaasaan camaliyadiiba fuli karaynin taqwiir baa la ydhaayoo meeshiibuu yacnii xuub buu ku xidhayaa shaytaanku labadii ruux waxbaba kala muraadi maayaan iyagoo isjecel baadan haddana muraadkii kale aanay quminaynin oo meeshiiba wuu xidhayaa marka kale waa caadi laakiin xaaladdaa jimaaca unbaa meeshiiba <coughs> ay baaba'aysaa mararka qaarkood wuxuu ku furaa tashwiish odhanaya ninka mar allaalii markuu xagga gabadhiisa u kaco gabadhani markaad guursatay bikraba may ahayn unbuu ka dhaadhicinayaa bikraba may ahayn unbuu kusoo celcelinayaa dabadeedna halkaa waxaa ka haleelaya niljab waxa kaloo dhacda oo in badan dhacda labada ruux markuu rabo inuu kala eriyo haweenta ayaa wuxuu ka furayaa dhiig aan kii caadada ahayn markaa dhiiggaas laba noocba wuu noqdaa waan ka warrami doonaa dhiig ku yimaada ee haddii a la yidhaahdo hor ilaahay u yimaado oo isna sababtiisa uu leeyahay shaydaanku iyo dhiig ku yimaada sixirka marka dhiigga sixirka ku yimaada ee noocyo badan buu leeyahay mid afka ka yimaada mid sanka ka yimaada mid ibta ka yimaada mid duburta ka yimaada mid indhaha ka yimaada waynu ka hadli doonaa kanina khuseeye maanta tafriiqa waxaad arkaysaa ninbaa maalan safar buu ku maqan yahay gabadhii wa iska caadi maalinta uu la soo hadluu yidhaha berri diyaaraddan la socdaa hadda shalay iyadoo ka maydhatay ayuu ku furayaa dhiig iyadoo dhiig launbuu mar walba u imanaya iyadoo dhiigla unbuu la kulmaya dhiiggiina dhiig caadiya maaha dhiiggii wakhtigiisii caadiga ah way dhammaysatay mar allaaliya markay labadaa ruux ay istamcaan ayuunbuu dhiig ka furaya sixra waxaa la yidhaha nasiif kaasina wuu jiraa oo khaadimkan la soo adeegsaday iyo jinkan la soo adeegsaday ayaa wuxuu dhex fadhiisanayaa riximka sawjada dabadeedna xidid ka mid a xididadii riximka ayuu furaya dhiig baa ka imanaya dhiigga noocaasana wuu isticmaalaa shaydaanku oo haweenta ayuu rabaa inuu ninka nabcaysiiyo naagaan marnaba dee daahiraynin qofkii haddaanu markaa shareecadii iyo nidaamkii shareecada iyo istixaadada sida loola dhaqmayo wixii aanu garanayn dee qof maxaanku dhaa iska caadiya yahay ama aan culimmada weligiiba dhegaysanin dee wuxuu odhanaya go-aan buu qaadanayaa qaldan wuxuu leeyay mar haddaana dee marnaba daahiraynin dee aan raalli kale ahaan oo aan kala danaysanna odhanaya waxaana sababaya xaqiiqada marka la eego waxaa suurtagala inuu yahay sixir loogu talagalay in lagu kala tafriiqisho siyaabaha noocaas oo dhan ayaa haddii alla ka dhigo uu u isticmaalaa maxaanku idhaahdaa ibliisku inuu laba ruuxoo isqaba maalan uu ka kala ku kala kaxeeyo waxaase iga baraarujin ah masaa'ilkan aan ka soo hadlaynay ee arrimaha qaarkood maalan hadday nasiif tahay iyo hadday ciniin tahay iyo hadday awooddarro tahay iyo hadday surcatulinsaal tahayba waxay wadaagaan arrimo ku saabsan xagga caafimaadka marba caafimaad ahaan ninku oo awooddiisa raganimo daciif u noqon karta oo haddii maalan uu dhiig la-aani yani ay hayso ama haddii maalan shaqo culus culus culus uu maalintaas soo qabanayay ama haddii maalan problems iyo howle ay ku furan yihiin ama haddii maalan uu yahay nin jaadka cunaya sigaarka caba ee xaalado badan oo wax u dhimi kara awoodda raganimada ayaa badan simbal waxaa laga yaabaa ninkaasi inuu tumaalba yahay birta tuma qaabka uu u fadhiisanayo ninku ee uu hawsha u qabanayo qayb bay ka tahay awoodda raganimada inay daciifiso oo haddii maalan markuu shaqadii qabanayo kambadhuur uu ku qabto kambadhuurka waa lugihiyo uu dhulka dhigo dabadeedna eh, eh, uu yacni kambadhuur u fadhiisto kambadhuurka waa layla garanaya soo maaha kambadhuurka oo lagu raago awoodda raganimada hoos bay u dhigtaa oo soomaalidu waata ku waxay tidhaahdaa kambadhuur waa korma rag si ciid ma maqashay weli mahmaadaha <laughs> kambadhuur waa korma rag awrkii koran buu noqday soo lama idhaahdo awooddii baa ka tagtay raganimo haddii ruuxu laasimo inuu kambadhuur ku shaqeeyo waxaa laga yaabaa in awooddii raganimo ay hoosu dhacdo dabadeed markuu kambadhuur ku daalo hadhow markuu waayo wixii loogu talagalay inuu yidhaahdo maxamed sheekh ismaaciil baa ii sixir maxaanku dhaha raggii dumarka kale eriyaa jira oo awoodda dila taa laga akhrisan maayo waa in macnawiyaadka kaliya howlaha kalena uu ogaadaa oo cid aqoon u leh waxaan marka goorta la yidhaahdo awooddii raganimo way suushay ha ugu ha ula kicinuun dhinaca sixirka xanuunno badan maalan qofkii markuu qaadanayo dawooyinkii dhiikarka ama uu macaanba qabo macaankiina uu ku raagay macaanku wuu dilaa awoodda raganimada hoos buu u dhigaa adigoo macaan qabo oo naftaadiiba mucuurtoon u jooga haddii awood aad iska weydooo tidhaahdo un sixir baa i hayaa ood kalba meel ku warwareegto wakhtigaa kaaga lumaya waa inaad macaankii iska dawaysaa ama maxaanku idhaha dhiigyaraantii waa inaad iska dhawaysaa haddii anemik aad tahay ama xanuunno kaloo xumadii ay ku hayso ma hawoonaysid xaaladdan maxaanku idhaahdaa wadajirku wuxuu ku yimaadaa wakhtiga de caafimaad yaallo nimaan caafimaad qabin ma hawoodo markaa ruuxu waa inuu mar walba eegaa xaaladda markaa uu ku sugan yahay maxaa raadayn kara noloshiisa iyo mucaasharada reerkiisa intaasu waxa weeyaan sixirka ay u yaqaaniin sixra tafriiq oo qaybta zawjeynka aan si fiican isu yara dultaagnay waxaan ku lamaanaynayaa sixra la yidhaahdo sixra naziif sixra naziif waa sixir loo adeegsado ruuxa in dhiig laga furo qof aan laba qabin oo bikro ah ama nin ama qof dhallinyaro ah ama qof baayeel baa loo adeegsan karaa nasiifka oo waxaa la samayn karaa sixirkaas inuu qofka u igmado inuu dhiig ka furo sanka gorarka aynu nidhaahno xadaafka ah inay xagga duburta dhiig uu ka furo oo marka la eego oo dhakhaatiirta ay kombyuutarkii saaraan xiidmihiisii wax nabaroo ku yaallaa ma jiro calooshii sare wax dhaawacoo ku yaallaa ma jiro xidid furan oo dhiig ka imanaya oo kombyuutarkii uu arkayo ama qalabkii la isticmaalayay uu arkayo ma jiro haddana dhiig baa qofkii ka socda waxaa laga yaabaa inuu matago oo weliba qaabka yacni wuxuu matagayaa xaddhaaf ay noqdaan dhiig khayra caadiya ayuu matagayaa aniga waxaa soo maray wiil dhallinyaro ah oo dhinaca iyo boosaaso iga yimi fii kulli usbuuc toddobaadkii walba wuxuu ma tegi jiray hal baaldi oo dhiiga waa shan liter fii kulli usbuuc hal baaldi oo dhiiga markaa uu ma tago h bgiisaan qiyaasaynaa h bgiis waa caadi waa laba toban saddex iyo toban halkaasuu maraya soo arki mayse batagaasunbuu wadi jiray ilaa markii dambe ilaahay ka caafiyey sixir la cabsiiyey bay marka ahayd ragga qaarkood ibtuu ka imanayaa dhiigu qaar indhahay ka imanayaa dhiigu qaar ilkaha guntooda ayaa dhiig laga furayaa noocaana way adeegsadaan xanuunno kaloo dhiigga qofka ka furaana dee waa jiraa oo maalan marka qofka kansar ku dhaco way dhici kartaa in ilkaha uu dhiig ka yimaado ama sanka dhiig ka yimaado ama ibta dhiig ka yimaado way dhici kartaa marka qofka xinjirowgiisu yaraadaba waanu xinjiroba lahayn inuu wax yaroo sahlan u dhiig baxo way dhici kartaa macnaha waxaan ka wadaa sixir keliyihii dhiigga ma furo ee hadda waxaan uga jeednaa qaybta sixirka qaybta sixirku waa amraadan caadiga insaanka ku dhacda mid ka mid a oo ay sifooyinkana wadaagi karaan xanuunada qaarkood marka qof kastoo dhiig ka socdo inuu sixran yahay macnaheedu ma ahan xanuunno kalaa iman kara marka qofku inuu u dhugmo yeesho xanuunada kalena inuu finiigu yeesho oo mar walba aanu odhanun waa eh, maxaanku idhahda waa sixiro halkaa wakhtiga aanu ku lumin baan ka wadaa markaa sixra nasiifka qaybta weliba haweenka ku dhacda hablahana way ku dhici kartaa aan la qabin ooryaha la qabana way ku iman kartaa waxaa dhici kara inaanu sixirba ahayn eh shaydaan iskii u maagay inuu haweenka dhiig ka furo oo jidhka marka uu galo oo uu dhiigga raaco inuu saldhig ka dhigto riximka ashaydaanu yajri min ibni aadama majra dam dabadeedna shaydaankaasi cadaawad uu u qabo ruuxaa darteed inuu dhabar furan uu ku rido marka sixirka ay jinkaa dhabar furanka samaynaya jin khaadim ah oo lasoo adeegsana adeegsadayna wuu noqon karaa mid iskii u maagay oo haweentan muslimadda ah a inuu ka khalkhaliyo uu nolosha ama bini aadmi oo dhan dacada buu yahay ibnalmadi aadam xataa kuwa gaalada ah aadaminimadu ku colaadinaya iyadoo kaafirada nasiifkaasuu ku ridayaa nasiifkaasi biluu iska socon karaa dhiiggaasi biluu iska socon karaa dhiiggaasi qadarkiisu wuu badnaan karaa waanu yaraan karaa marka waxaan ka hadlaynaa nasiifka oo ama dhiigga dhabar furanka ee haweenka ka yimaada inay ila fahamteen labada noocba inuu ku iman karo inuu dhabar furan caadiya uu yahay iyo dhabar furan lasoo adeegsaday jin inuu yahay sixiroole uu soo diray ama jin iskii u maagayba inuu yahay labadaba way noqon kartaa waxaanu uga jeedaa inta badan marka uu jinkanu gabadha muslimadda ama qofka uu ka furaya dhiigga inuu ka khalkhalgeliyo cibaadadeeda cibaadadeeda inuu ka khalkhalgeliyo ayuu uga jeedaa si ay salaadii iyo qur-aan akhriskii iyo masaajidkii ay fadhihi lahayd iyo soomkii wixii oo dhan bay khalkhal iyad ilaa sakadii ma sakadayaano ilaa xajkii bay de khusaynaysaa marka in uu jiro dhiig aan xayd ahayn oo haweenka ka yimaada oo ku yimaada jin aan saaxir soo dirin iyo jin uu saaxir soo diray labada qaaba ku iman kara ina ila fahamteen baan umalaynaya marka kay doontaba ha noqoto hadduu yahay kii maxaanku idhaahdaa uu soo diray shayaan saaxirku ee la isticmaalaya khaadimka ahaa hadduu sabab u yahay raximkan dhiigga ka imanaya ama hadduu yahay mid iska maagay oo halkaa fadhiistay wadaadadii hore marka jinka halkaa fadhiista riximka dumarka fadhiista ama dhiig ha ka furo ama dareenkaba ha ka dilo ama biyahaba ha ka soo celiyo taranta ha u diido ama ilmaha u xidhmaba ha ka soo tuuro waxay u yaqaanaan umu sibyaan bay yidhaahdaan jinkaa riximka fadhiista qaabkuu doonaba ha u shaqaynayo hawshuu doonaba ha qabanaye magacaasay u yaqaanaan umusibyaan bay yidhaahdaan marka haddaba haddii gabadhii dhiig ka bilaabmo aan xaydkii ahayn waxaa muhima maadaama ee howl cibaadadii khusayso ay tahay inaan wax yar ka bidhaaminno gabadhii mu'minadda ahayd ee muslimadda ahayd ee sixirka loo adeegsaday ama jinka kaleba iska maagay ee uu dhabar furanka ku keenay ujeeddadooduna ay ahayd ama in la furo ama ay cibaadada ka khalkhaliyaan sidee bay ula mucaamalaysaa dhiiggan dhiiggan sidey ka yeelaysaa dhiiggan wuu soo maray ilaa iyo ilma nebi aadankii hore haween ahaa way lahaan jireen arrintan cahdigii saxaabadana haween badan oo muslimaad ah oo saxaabiyaad ah ayuu dhabar furankani ku dhacay dhowr waybawy dhowr ilaa tobaneeyo way gaadhayna ilaa saddexna waa laga sheegaa waxaa ka mid ahaa ummu xabiiba gabadhii la odhan jiray xamna bintu jaxshi baa la odhan jiray waxaana qabay cabdiraxmaan binu cawf saxaabigii la odhan jiray ee nebiga inaabtigii ahaa ayaa qabay Eh, haddii alla ka yidho waxaa kaloo jiray gabadh loo odhan jiray faaduma bintu abi xubayn xubayshin waxaa ka mid ahaa sahla bintu suhayl gabadh la odhan jiray saddexdaasaa markaa aynu ku binaynaynaa oo aynu daliilkooda sharciga ah aynu ku binaynaynaa ku dul duldhisaynaa haweentii dhabar furanka qabtay siday u cibaadaysanayso nebigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka warramay siyaabaha gabadha dhabar furanka lihi ay u cibaadaysanayso saddex wej buu nebigu u dhigay wixii kaloo dhani waa gacmadaalis saddex wej mid ay rabto ayay gabadhu ku cibaadaysanaysaa haddii dhabar furan ku dhaco hadba kii u fududaada awooddeeda fattaqu llaaha ma statactum qodobka koowaad nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam haddii gabadha dhabar furan ku dhaco waxaa laga rabaa inay weys inay maydhato fii kulli salaa salaad kasta way u maydhanaysaa waa qota koowaad marka uu caadadeedii go'do sidee marka ilan dhiiggu wuu socdaa bishiiba laba bilood buu socdaa inay caadadeedii go'day iyo inay caadadeedii joogto maxay ku kala garanaysaa wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dhiigga kaa imanaya u fiirso dhiigga xaydku midab gaara buu leeyahay ur gaarana wuu leeyahay kulaylna wuu leeyahay markuu soo baxayo waana dhig madow oo ur qadhmuunle marka gabadhu iyada oo xaydi jirtay hadduu ku dhaco dhabar furanku intii maalmooday xaydi jirtay hadday afarlay ahayd hadday saddexlay ahayd hadday toddobaalay ahayd hadday lixlay ahayd markay xaydi jirtay bisha unbay kala qaybsanaysaa lix maalmood oo ka mid ah oo ay u filaysa inuu xaydkiiya unbay iska daynaysaa salaadii cibaadadii inta kale usoo hadhayna qaababkan ay wala dhaqmaysa aan soo wado oo dumarka qaarkood maalin keliyay xaydaan qaarna ilaa toddobay xaydaan qaar lix bay xaydaan qaar afar bay xaydaan qaar saddex bay xaydaan haalibkuse waa lix iyo toddoba marka bishan unbay haweentu qaybsanaysaa hadday toddobaalay ahayd saddex iyo labaatan bay tukanaysaa hadday lix le ahaydna afar iyo labaatan bay tukanaysaa haddaba qaabkay u cibaadaysanaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam umu xabiibo marka uu u tilmaamayey wuxuu ku yidhi ma salaaddii wal ee tukanaysaba waxaa lagaa rabaa inaad u maydhato afar iyo tobank afar iyo labaatankii maalmood markaad sidaa ku waday ama saddex iyo labaatankii maalmood sidaa u waddo eeay kuu soo gaadho toddobadaadii maalmood salaaddii ka joogso maxaa yeelay waxa weeye wakhtigii xaydkaaga lahu riixun almumayiz almumayaz wuxuu leeyahay ur lagu garan karo u fiirso uunoo haddii kii urta lahaa uu noqdo iska jooj laakiin salaad walba u maydho waa qodob mar kale nebigu calayhi salaatu wasalaam gabadha la yidhaahdo faatima bintu xubaysh wuxuu ku yidhi salaada subax iyada u maydho labada salaadoodee maalinimana isa soo isu soo dhowee oo duhurka dib u dhig ilaa qadar yaroo salaaddii duhur la tukan karo keligii ay kuu hadhsan tahay casarkana soo dedejiyo wakhtigiisa ku soo sin labadaas salaadood hal mar isla tuko hal marna u wada maydho maqhribkiiyo cishaa'igana sidaa isugu riix oo maqhribka intaad dib u yaro dhigato wakhtiga cishaa'iga uu soo geli rabo maydho maqhribkii iyo cishaa'igii isla tuko saddex jeerunbay markaa maydhatay gabadhaas saddex jeer salaaddii subaxna way u maydhatay duhur iyo casarna oo israacaysanay mar bay u maydhatay maqhrib iyo cishaa'i oo israacaysanay mar bay u maydhatay haadaa wasalaam hadday sidaa awoodi karto oo ay tabarteedu tahay waa loo ogol yahay fa in wajadat xarajan haddii labadaa masalaba ay culays ku noqdaan oo labadaa masale ay tahli weydo waa sida sahla bintu suhayl nebigu uu ugu fadwooday eh wuxuu yidhi nebigeennu calayhi salaatu wasalaam gabadh yahay wakhtigii aada xaydi jirtay ama khaalibulxaydku intuu ahaan jirayna xayd ahaan u jooji cibaadadii intii kale ee afar iyo labaatanka ayd ama saddex iyo labaatankii bisha soo hadhayna intaad isdijaysato oo aad maro ku xidhato meesha dhiiggu ka soconayo iska weysaysoo tuko shantaada salaadood sidaa ula mucaamil <coughs> waana sida ugu sahlan weeyey maydhi markaa ma leh saddex iyo labaatankaa maalmood wax oo ku waajibihi ma jiro xafaayad yar bay xidhanaysaa walow dhiiggu habu'laynayaba dhiiggii oo socda intay istijaysatay xafaayad yar xidhato bay iska weysaysanaysaa sidii ruux caadiya salaadeedii bay tukanaysaa shantii salaadood mar walba waana dariiqada ugu sahlan ee ay isticmaali karaan ma daliilu calaa dalika muxuu yahay markaa daliilka sharciga ah arrimaha loo cuskaday saddex masalo ama saddex dariiqo ayaan kuu tilmaamay saddexda dariiqaba nebigaa fatwooday calayhi salaatu wasalaam saddexdaa dariiqo hadba tii u sahlan haweenta muslimadda ah bay ku cibaadaysanaysaa xadiidka tilmaamaya in salaad walba loo maydhanayo waa xadiidka ku saabsan umu xabiiba xamna bintu jaxsh waxay waxay weydiisay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay weydiisay can iddami dhiiggan dhabar furanka ayay wax ka weydiisay fa qaala laha rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam wuxuu markaa nebigu ku yidhi subxaana allah ilaahay baa xumaan oo dhan ka hufan ina hada min ashayaan maqsadka aan ka leenahay xadiidku waa in shayطaanku riximka dumarka intuu fadhiisto uu khalkhalin karo ashayطaanu yajri min ibni aadama majra dami wuxuu yidhi nebigu ina haada min ashayطaan inamaa hiya raktatun min ashayطaan waxa weeyaan nabar uu ku dhuftay iyo jug uu gaadhsiiyey raximka shayطaanku umkuhii qadra maa kaanat taxiid taxbisiki waad iska sugaysaa intii aad xanibnaan jirtay xaydatuki xaydkaagu uu kaa xanibi jiray cibaadada iska sug intii uu xaydku ku xanibi jiray haddaad lixley ahayd iyo haddaad toddobaaley ahaydba markaad lixdii dhammaysto ama toddobadii aad dhammaysato iqtasilii deedna iska maydho wasallii tuko wa qaalat caaishatu radia allahu tacaala canha fa kaanat taqhtasilu likulli salaat umu xabiiba waxay ahayd mid weysay maydhata likulli salaad waxay ahayd gabadh aad iyo aad u cibaado badan oo yaqiinteeda iyo maxaanku idhaahdaa iimaankeeda qawigaabaa u sahlay inay u fududaysato dhibta yar ee jidhkeeda soo gaadhaysa marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu kala yaqaanay mu'miniinta midba awooddiisa iimaaniga haddee rabbi subxaana wa tacaala waa tusayey marka hiqa uu ka qabay umu xabiiba inay kari karto hawshaas ayuu u fadwooday shanta salaadoodba u maydho oo nebiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u imanaya wuxuu ku odhanayaa nebi allow camal aan qabto maxaa iigu khayr badan marka wuxuu nebigu eegayaa halka uu goldaloolada ku leeyahay markaasuu ku odhanaya asalaatu liwaqtiha nin baa u imanaya markaasuu nebi allow maxaa camalu khayr aan qabtaa markaasuu ajihaadu fii sabiili اllah nin baa u imanaya nibay allah maxaan hawl qabtaa waalidayn buu ku odhanaya camalkee ugu khayr badan marka wuxuu nebigu taalacanaya salawaatullaahi wasalaamu calayh halka uu ruuxani uu ka goldaloolada ka leeyahay sifooyinka nebiga aynaan la wadaagi karan bay ahayd nebigu wuxuu odhan jiray anu qadaadkaygaan wax ka arka markaad salaada galaysaan sii anoo idinka sii jeeda baan idin arkaya safka qalloocan iyo safkaan qalloocnayn marka khusuusiyaadkii nebigay ahayd haweentan nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka taalacday inay kari karto oo ay shanta salaadoodba u maydhan karto sidaa u dhaqan buu ku yidhi teeda labaad waa kow waa gabadha la yidhaahdo sahla bintu suhayl qad istaxaadat fa atat nebiya sala allahu caleyh wasalam inta dhabar furan ku dhacay bay nebiga u timi fa amaraha an taqhtasila cinda kulli salaatin wuxuu amar ku siiyey sidii umu xabiibo oo kale salaad kasta u maydho falamaa jahadaha daalika ah, markii arrinkaa ay ku rafaaday ayay ku soo noqotay tidhi nebi alla ma kari karo inaan salaad walba aanu maydho amaraha an tajmaca bayna aلظuhri wاlcasri biguslin wاlmaqriba wاlcishaaa biguslin wataktasila lisubx abu daawuud baa xadiidkaa warinaya markay soo cabatay si aanu shaydaanku uga faa'iidaysan ayuu yidhi isgaadhgaadhsiiya saddex jeerun haddaba maydho waqaalat faatimata bintu abi xubaysh iyo waxay tidhi lirasuuli lahi sal allahu aleh wasalam waa gabadha saddexaad iyana aynu deliilka usoo qaadanayno waxay nebiga ku tidhi yaa rasuul allah innii laa athuru nebi allow maba daahirayo afa adacu salaat waa sida haween badanoo soomaaliya markay culimmada weydiinayaan sheekhow salaadda ma iska daayaa dhiigba igama joogsada waa nafsa yacni qaabka ay u dhigtay faatima iyo beryahan mabaan tukan sheekho dhiig baa iga joogsan la haalibanna way soo martaa de waxaan fadhiyaa ceelkeedii baan fadhiyaa <laughs> marka <coughs> waxaan isu dul taagayaa inaan su-aashu dib igu soo noqon waayo waa su dhow laga yaabo su-aalaha la iweydiinaya inay ka mid noqon lahayd marka gabadhan faaduma waxay tidhi nebi allow maba daahiro e ma iska daayaa salaada faraha ma ka qaada subxaana allah nebigu calayhi wasalaatu wasalaam wuxuu yidhi inamaa dalika cirqun waxa aad ka cabanaysaa waa xidid walaysa bilxayda mana aha xayd fa idaa aqbalat ilxaydatu marka wakhtigaagii xaydka aad yeelan jirtay kugu yimaado fatruki salaata salaadda iska daa fa idaa dahaba qadruha qadarkii aad tirsan jirtay marka uu gaadho haddaad saddexlay ahayd toddoba iyo labaatan tuko haddaad afaray ahayd lix iyo labaatan tuko haddaad shanley ahayd shan iyo labaatan tuko haddaad lixi ahayd afar iyo labaatan tuko haddaad toddobaalay ahayd saddex iyo labaatan tuko haddaynin salaada waa meeluu rabo inuu kaaga soo dhaco ibliisku faqsilii canki dama marka aad saddexdii maalmoode xaydka aad lahaan jirtay ama lixdii maalmoode xaydka aad lahaan jirtay si aad uga maydhan jirtay uga maydho wasalli dabadeedna salaadaadii iska wado wasaada hishaam binu curwa wuxuu ziyaadinaya hishaam taabicigaasi bin curwa can abiihi raximahum allahu tacaala xadiidka waxaa ziyaado markaa uu ka dhigay hishaam binu curwa uma tawada'ii likulli salaatin waxa maalmaha lagugu leeyahay salaada hadday tiradeed ay dhahaan jirtay uma tawada-ii u weysayso xataa yajii'a daalika alwaqt ilaa uu ku soo gaadho wakhtigaagii caadiga ahaa eed xaydka lahaan jirtay bukhaari baa xadiidkaa warinaya marka waxay ku xidhan tahay qaabka ay u cibaadaysanaysa haweentu hadba iimaankeedu qadarka uu gaadhsiisan yahay hadday ku kalsoontahay nafteeda iyo iimaankeeda salaad walba ha u maydhato hadday taa kari weydo dhexdhexaadka ha qaadato oo duhur iyo casarna ha isu dhowayso hal mar ha u maydhato maqrib iyo cishaayna ha isu dhowayso hal mar ha u maydhato subaxna hal mar ha u maydhato war hadday taana kari weydo markay xaydkeedii dhammaysato hadday lixley ahayd hadday toddobaaley ahayd ay dhammaysato siday xaydka uga maydhanaysa ha uga maydhato salaad kastana intay istijaysato ha weysaysato una ha tukato war masaladaasi sooma cadda qaabkaa xaydkuna laba siyood buu ku yimaadaa baynu nidhi inuu sixiroole soo adeegsaday khaadim uu sabab u yahay iyo inuu jin sideeda u maagay oo cibaadada inuu ka khalkhaliyo doonayo uu xaydkan sabab u yahay labada xaaladoodba way dhici kartaa labada xaaladoodba way dhici kartaa dhiigagan kale ama afka ka imanaya ama sanka ka imanaya ama duburta kale ka imanaya ama dhegaha ka imanaya ama maxaanku dhaa indhaha ka imanaya wax alaali wax salaad iyo cibaado ka khuseeya iyaga ma jiraan marka haddii qofka dhiig ka yimaado waxaa muhima marka hore in ijraa'aadkii caafimaadka uu maro oo bal inuu jiro wax nabara oo meelahan dhiigu ka imanayo sababaya hadduu jiro war haddii la waayo miya uu dhakhtarki yidhaha war anu waxba ka garan maayo culimmada xaqaaniyiintii qur-aanka wax ku dabiibta ha raadsado ruuxu oo sidaa markaa noloshiisii ha ku maareeyo casharkeenna maantuna halkaa haynoo joogo bilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu يا قومنا هبوا لنصر إلهكم ونبيكم وشريعة الإحسان